san iyo cidbasay hantiu haysay fidaaga hore ee laga qaaday wuxuu aha ilaa afar kun oo dirham baynu idhi qofkiiba kuwaan hanti haysanin waxaa laga qaaday inay waxbaraan dadka oo qofkii aan hanti haysanin markaa inuu waxbaro waxaynu soo tilmaamnay siduu nebigu uga simay calayhi salaatu wasalaam wax ka qaadistaasi xataa saxaabada qaarkood ay isku dayeen inay alcabaas ibnu cabdilmualib oo adeerkiiya oo weliba sheegtay inuu muslim lasoo qasbay uu ahaa markuu soo baxayo isagoo islaama inuu meesha yimi haddana inaan waxba laga aqbal ee la yidhi ha laga qaado isagana cabaas waxaa la yidhaha wuxuu bixiyey boqol waqiyadood oo fidye ah caqiil ibn abi aalib oo isna kooxda la socotay siddeetan buu ka bixiyey dhammaantood dadkii asrada ahawn ama maxaabiista ahaa <clears throat> ama hantaa laga qaaday ama bacdulasra waxaa la tilmaamay ilaa afartan waqiyadood oo keliya in laga qaaday wixii aan hanti haysanee waxgaranayeyna waxaa lagu faray inay waxbaraan dadka muslimiintaasaa wax loo qoriyo wax loo akhriyo aqoonin <clears throat> markaynu ku noqonno khanaa'imtii ama xoolihii la helay ee gaalada laga dhacsaday iyada sharci hore kama oolin haniimada iyo qaabka loo qaybinayo waxaa markaa ka dhacay waxoogaa hadala walidaalik ayaa xadiidka uu warinayo saxiixa uu warinayo cubaadata bnu saamit baa wuxuu leeyahy nebigaanu la soo baxnay calayhi salaatu wasalaam dabeetana waxaanu shaahidnay ama waxaanu ka qayb gallay macrakadii beder labadii kooxood markay kulmeenna ilaahay wuxuu jebiyey buu yidhi cadowgayagii dabeeta saxaabadii waxay noqotay buu leeyahy markii gaaladu jabtay saddex qaybood qolo ku daba dhacday ciddii jabtay oo dabagashay oo eryeysay oo seefta ka sii dharginaysay iyo qolo wixii ay ka tageen ee alaaba ee haniimaa ururinaysay oo soo gurtay iyo qolo nebiga ku hadhay calayhi salaatu wasalaam oo ilaalinaysay oo ka cabsi qabtay in gaado iyo uxun ay soo noqdaan oo markaasi ay nebiga calayhi salaatu wasalaam dib u soo weeraraan saddexdaa kooxood bay u qaybsameen kooxyadu dirirtiibay sii waday oo nimankan sii yaacaya ayay la dabagaleen seefta kooxna waxay ku mashquushay wixii ay ka yaaceen xoolihii iyo hantidii iyo wixii le nimanku niman kibrey ahaayeen oo lahaa waa inaynu meesha fadhinaa maalmo wax ku cuqalaannaa buuqeenna iyo qayladeenna carabay maqashaaye wixii ay hanti ka yaaceen ayay ururinayeen kooxina waxay ku hadhay nebiga calayhi salaatu wasalaam iyagoo ilaalinaya ilaa iyo ay habeennimadii gaadhay markaa maalintii oo dhan dagaalka iyo waxaasaa socday habeenimadii bay gaadhay habeenkii markii la gaadhay laysu wada yimi ay qoladii xoolaa urursatay waxay idhaahdeen annagu annagaa waxaan soo gurannay oo dee nin waliba wuxuu soo qaatuun buu leeyahay cidinalama laha <clears throat> wixii aannu hanti soo qaadnay cid aan wax ka siinayna <clears throat> naxnu xawaynaaha wa jamacnaaha falaysa liaxadin fiiha nasiib bay idhahdeen annagaa soo urursannay oo soo dhacsannay cidna wax naguma laha kuwii cadowga dabagalayna waxay dhaheen lastum biaxaqan biha mina noogama xaq badnidin bay leeyihin fanaxnu nafaynaa canha alcaduwa wahazamnaahum markaa gurayseen raggii seefta idinla dul taagnaabaan oonana sii firdhinayna oo waanu idinka sii erinay noogama xaq badnaydin inay yeelataan qoladii nebiga ku hadhay waxay leeyihiin annaguna ilaahay rasuulkiisaanu ururinayna waan uga uh, cabsannay in yanii uh, markaa xoolaha ururinaysa ilaahay rasuulkiisaanu ilaalinayna waan uga cabsannay in cadowgu uu ku soo baxo markaa kambaan anana ku mashquulsanayn waxaa la ydhaha waxoogaa muranaa qadiyadda tan ka dhacay murankaa dabadeed baa ilaahay qur'aan soo dejiyey markaasi uu kaga warramayo mas'aladan iyo xukunkeeda yasaluunaka can اlanfaal qul اlanfaalu lilaahi wاrasuul fattaquu llaha waaslixuu daata baynikum baa ilaah yidhi ilaahay baa qur-aan samada ka soo dejiyey leh yas'aluunaka can ilanfaal waxay ku weydiinayaan baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala anfaalku waa khanaymtii xoolihii bay warkeeda ku weydiinayaan iyo saa laga yeelayo qul ilanfaalu lilaahi wاrasuul ilaahay baa wuxuu yidhi markaa war haniimada dhammaanteed ba alliya rasuul baa iska leh gacanta ka qaada shaqo kuma lihidin ee idinku fattaquu llah alle ka cabsada baa la yidhi oo waaslixuu daata baynikum oo suubiyo hagaajiya waxa dhexdiinaa baa ilaha yidhi subxaana wa tacala idinka shaqadaa laydiin diray waa taasiye eh. saa yeela baa la leeyahy subxaana wa tacaala idan markuu qur-aanku soo degay ee nusuustani soo degtay oo loo tilmaamayo inay masaa'ilkan ka hadhaan waa ka hadheen saxaabadu muran kasta oo dhaca waxay ahaayeen dad waqaafiinah cala alkitaabi wasunna ilaah iyo rasuulkiisu hadday wax xukumaan aan warka daba keenin oo waa ka ilaahay ku tilmaamaya qur-aanka wamaa kaana limuminin walaa mumina inaan gabadh iyo nin mu'mina midnaba aanu u cuntaminoo u sugnayn wax khiyaro la yidhaahdo iyo doorasho haddii ilaahay iyo rasuulkiisu ay xukumaan inaanay wax dambe oo laga daba odhan karaa aanay jirin sidaa awgeed ilahay wuxuu idhi fattaquu llaha waaslixuu daata baynikum sidiibaa xoolihii oo gacanta lagaga qaaday laakiin waxaa kaloo la soo degto aayaadkan la sii socotay aayaadka ilaahay ku tilmaamaya waclamuu anamaa hanimtum min shayin faana lilaahi khumusa walirasuuli walidilqurba walyataama walmasaakiina wabni sabiil aayaadka alla ku tilmaamaya subxaana wa tacaala wax allaaliya waxaa haniimo soo heshaan khumus ilaah iyo rasuulkiisaa leh iyo kuwa qaraabada oo saaxiibka ah agoonta iyo masaakiinta iyo ibni sabiilka kooxdaasaa khumus leh arbacatu akhmaaska kalena yani shan meelood marka loo qaybiyo meel ahaan qoladaasaa leh afarta kalena waxaa leh dadkii dagaalamay nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu u qaybiyey dadkii dagaalamay ayuu si siman u qaybiyey kii wax eriyey iyo kii nebiga la sii joogay iyo kii soo ururiyeyba si siman ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ugu qaybiyey see aaaarta saxiixay tilmaamayso markii uu ka saaray khumuskaas aayaddu ay sheegayso waxay kaloo culimmadu wariyaan in iyadana uu nebigu sagaal nin oo aan dagaalka ka qaybgelin inuu ka qaybgeliyo haniimadaasi sagaalkaa nin waxaa la dhaha iyagu ahlulacdaar bay haayeen sababo qaaruu nebigu shaqo u diray oo shaqadaas lagaga reebay dagaalka oo maalan waxaa ka mid ahaa cumaan ibnu cafaan oo kale waxaa xanuunsatay haweentii uu qabay ruqiya bintu mustafa calayhi salaau wasalaam nebigu calayhi salaatu wasalaam eh, inantu dhalee ruqiyo la odhan jiray ayaa xanuunsatay inantaasi oo cismaan qabay dabeetna nebigu wuxuu ku yidhi ku hadh gabadha tan oo maadaama ay bugto waxaabay geeriyootay markii dagaalka laga soo noqdayna waabay geeriyootay waxaa ka mid ahaa rag markii dhexda la soo meelahaasi nabaro iyo kusuuri ay soo gaadhay oo dhibaata ay ku dhacday sagaal nin bay markaa sheegaan culamaai taariikh oo aan iyagu waqcada xaadirin laakiin asbaab daraaddeed u hadhay ee dagaalka ka qaybgeli lahaa kooxdaasi waxaa la yidhahdaa khaniimooyinka iyaga waa lagu daray mar allaaliya markii ay caddaatay ilaahay subxaana wa tacaala siduu wax u kala xukumay iyo sida wax loo qaybinayna dadkii ilaahay taacadiisa ay u soo noqdeen khilaafka dhammaantiina waa dhammaaday shaniga ama arinka dadka muslimiintiina mar kastoo ilaah iyo rasuulkiisu uu xukumo halkaas bay ka taagnaayeen asafraa meel la yidhaahdo markii lasoo noqday madiine lagu sii socday dhexda lasii socdana waxay ahayd meesha haniimada lagu qaybiyey dabeetana wuxuu nebigu diray calayhi salaatu wasalaam zayd ibnu xaarita si magaaladii madiine uu u tago ugu bushaareeyo in muslimiintii guulaysatay laakiin wararku waxaanu nidhi xagga maka warkii tegayna war adag buu noqdo reer maka waynagii shalayta tilmaamaynay ninkii wuxuu ku hadlayey safwan ibnu umaya xagga madiine lafteedu wax loo qaadan waaye buu noqday oo dee war la filayey muu ahayn saa daraaddeed zayd ibnu haabit markuu yimi oo uu bushaaradii sheegayo ay muslimiintii farxeen laakiin farax haddana uu shaki ku yara jiro aan weli si fiican loo yaqiinsanayn buu ahaa ilaa iyo usama usamata ibnu zayd ibnu xaarita saxaabigan warka sida inankiisii way usama ilaa iyo uu leeyahy fa wallaahi maa sadiqtu xataa ra'ayna lisaara ilaa iyo laysmaba rumaysanin ilaa iyo la arkay maxaabiistii oo la wada mooyaane iyo dadkii lasoo qabqabtoo la arkay mooyaane waaba hore loo rumaysan kari waaye markaas baa dadku ay aad u yaabeen iyagoo faraxsan oo la yaaban ma nimankii quraysheed baa maanta sidan loo galayo sidaa u jabay oo sanaadiidu quraysh raggii ugu waaweynaa toddobaataneeye aan baan laga haynin oo geeriyooday iyo toddobaatan maxbuusnimo lagu wado aad bay ula yaabeen dahshada dadka ku dhacday waxaad ka garanaysaa qisadan saxiixaa dhegayso waxaa la yidhahdaa umu lmu'miniin zawda sawde oo ah haweentuu nebigu qabay calayhi salaatu wasalaam ayaa markay aragtay quraysh odayadeediioo labada gacmoodba xidxidhan yihiin oo la wado ayay ishayn kari weyday waxay la hadashay baa la yidhi abayaziid abayaziid ninkii la odhan jiray waa suhayl ibnu camar suhayl ibnu camar waa nin saxaabi ahaa laakiin markaan gaal buu ahaa suhayl ibnu camar markaa waxaa lagu tilmaamo khaiibu quraysh buu ahaan jiray waa ninka ugu aftahansan baa la yidhi quraysh ee qurayshi markay meel damacda inay ka hadasho ninka u hadli jiray ayuu ahaan jiray suhayl ibn camr waa ninkii qurayshi u soo diratayna sulxu xudaybiya inuu nebiga la galo calayhi salaatu wasalaam waa ninkii sulxu xudaybiya xagga gaalada ka soo jeeday ee sulxiga gelayay sauda waxay aragtay markaasi suhayl oo labada gacmood inta luqunta loogu xidhay la wado oo maxbuus ah dabeetna way ishayn kari weyda waxay tidhi abaa yaziid acطaytum biaydiikum alaa muttum kiraama bay ku tidhi ma gacmaha dhigateen ilaa intii luqunta laydinka xidhayay war maad si fiican u dhibatid bay ku tidhi markaa intay seenkari weyday yani dhimashaa kuu dhaantay in sidan laguu soo xidhxidhe maad geeriyotid bay sawda ku tidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam oo maqlaya wuxuu ku yidhi acala allaahi wa calaa rasuulih ay tuallibiina cala allahi wa calaa rasuulih nama ilaah iyo rasuulkiisaa dadka ku diraysaa buu ku yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam oo la joogay markuu arkay sawda weedha ay ku hadlayso ayuu idhi nama ilaah iyo rasuulkiisa ayaa dadka ku soo diraysaa markaasaa waxay tihi yaa rasuul allahi waladii bacaaka bilxaq maa mallaktu xiina ra'aytu abaa yaziid majmuuca yadahu ilaa cunuqihi bilxabl an qultu maa qult ilaahay rasuulkiisiiyo bay tihi wallaahi nafta ismaan garanin waxaan ku hadlayba waan ishayn kari waayey bay tihi markaan arkuun odaygii dhammaaya abaa yaziidoo luqudda gacmaha loogu xidho meesha la wado markaan arkay wax allaaliya waxaan ku hadlayba ma garanayn bay leedahay idan waxaad ka garanaysaa dahshada dadka ku dhacday xataa um lmuminiin ay sahin kari weydo oo tidhaahdo war maa si fiican isaga dhibataan inta sidan laydiin soo hogaaminaya yani jab aan la arag ama jaba aan la filayn yani jababka qaar baa ah wax aad filayso haddii lagaa guulaysto inta lagaa guulaysan karaa intay tahay ciidan ku nin ah oo fursaantoodii iyo raggoodii oo dhan watay oo soo diyaargaroobo waxaasoo farasa watiyo waxaasoo awra in toddobaatanna la dilo toddobaatana la qabqabto oo dadka sidaa u galeena saddex boqol iyo dhowr iyo toban ay tahay dee dadka aragtidoodii inkastoo malaa'iga dagaalka ay ka qayb gasho tuntay haddana dadka aragtidoodii un dhowr boqoloo nin inay sidaa ragga kan u galaan waxay noqotay waxaan la filayn ama la qaadan karaynin waa taa ka yeedhsiisay markaa umilmuminiina sawda inay tidhaahdo intaa gacmaha dhiganayseen maa dhimataan idinkoo sharafle inay tidhaahdo waxaynu kala soo sheegnana dhexda markii la soo socdayna ina laba nin la dilay nadar ibnulxaaris ninka la odhan jiray iyo cuqba ibnu abi mucayd aynu dhi iyagu waxay ahaayeen mujrimay alxarb kuwii nebiga dhibi jiray calayh salaatu wasalaam nadar isaga markii madaxa laga jirayay waxba kamay sheegaan laakiin cuqba talaxumaa qaado haddana cabashuu bilaabay markii madaxa laga jirayay ninkii wixii loogaa samaynayey oo aa ninkanuni nebiga calayh salaatu wasalaam ayuu uurku jir neef geela ma dusha ka saarayay ama isku dayay inuu go'a ku baktiyo in lahayna abibakar baa darqa kaga soo gaadhay ninkii waxaa samaynayey markii gacanta lagu qabtay uu ishayn kari waayey ilaa uu yidhahdo ya muxamed malnasibya yaa rasuul allah carruurtii aad ugu halaynaysaa ilaahay rasuulkiisiiyo annaar buu ugu jawaabaa la yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam riwaayadda abi daauud fii sunan oo isnaad xasana ku soo aroortay tabrani fi lkabiirna ku soo aroortayna rijaalkeeda lagu tilmaamayo rijaalu saxiixina yihin calaa kulli xaal maalintuu waxaan samaynayay ama markuu dhibta geysanayay muu xasuusnayn wuxuu geysanayo ee markii la qabtay unba calaacad iyo tanactanaci ka dhammaatay maxaabiista intii ka soo hadhay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u ogolaaday in wuxuu u dardaarmay saxaabadu in la ilaaliyo oo la dhowro <clears throat> xadiid mursala waa kaa ku soo aroorinaya muscab ibnu cumayr walaalkii markii la qabtay abu cusays waatii lasoo xidhay dabeetna isagoo maxbuusaa la keenay wuxuu leeyahay nimankii aan u xidhnaa ee asiirka aanu ahaa hado iyo cashaba looma keena buu leeya ilaa iyo khubuskana aanay igu gaar yeelan madharhka timira iyo waxaana iyagaa cuna dardaaranku nebigu u dardaarmay uu ku yidhi war hoy maxaabiista si fiican ula dhaqmana yani maxbuusku buu leeyahay reerka raashinka iyo odayada loo soo dhigo inta ka macana laysiinayay buu leeya iyaguna timirta iyo waxaasay qaadqaadanayeen yani intii ka nafta lahaydba anaa cunayay buu leeyahy ilaahay xad gaadhay buu inaan ka khajilo nimankani siday aniga wax walba igu soo riixayaan inaan cuno faastaxyi faaruddaha fayuruddaha calaya maa yamusaha buu yidhi waan ka xishooday cunnada xaggaygun loo soo wada riixay markaasaan ku celiyaa buu yidhi midna gacantiisa ma celiyey dib baa laygu soo wada celiyaa buu leeyahy oo anugunbaa meesha inta kimise la keenay iyo waxaasoo dhan anaa cunayay buu leeyahy yacni taasina waxay tilmaamaysaa dadka muslimiinta ahi xusnu lmucaamala xataa maxaabiista hayeen qaabkay ula dhaqmayeen inay si aada u fiican ay ahayd waana waxaan taariikhda bini aadamka ee dagaalada lagu haynin in dad maxaabiisoo dagaal lagu soo qabtay sida tan loola dhaqmo oo reerku cunadu cunayo iska fadilo oo uu iyaga siiyo taariikhda bini aadamka wax lagu arkay maaha waxunbaa lagu hayaa taarikhtaasi islaamiga ah mawqacadan bederi kastoo dagaal yar ay ahayd marka xajmi ahaan la eego haddana waa dagaalkaasi waqcada hayru macquulka ah yacni dhacdo lama ilaabaana ka dhigay bale ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku tilmaamaynaa te yowma alfurqaan baa ilahay yidhi maalintii kala baxa maalintii xaq iyo baatilku kala baxay ee gal iyo muslimka raadheen ee wax walba la kala saaray baa ilaahay ku tilmaamaya subxaana wa tacaala inay yowma alfurqaan tahayna waxaad ku garan kartaa taariikhda marka la warinayo waa waqco runtii dad badan oo isku reero dhex martay laakiin waxay ku kala tageen ay diinahayd waxaa laga yaabaa raggaan aynu leenahay quraysh raggeedii waaweynayd baa meeshan la jiidayay ama dhimanayey kuwa laynayay kuway dhaleen bay ahaayeen saddexda koowaad ee mubaarasada la dhigay cutba shayba iyo waliid waliid walaalkii xagga kalu ka soo jeeda aabbihii iyo adeerkii iyo walaalkii meesha lagu dilayo kuwa dilayuu la safeeyo uu ka soo dagaalamaya waa meelaad garan karto in labada walaal abu cusays waa ina ibnu cumayr muscabna xagguu ka soo jeedaa abucusaysna xagguu ka sii jeedaa waa meel aad garan karto cumar binulkhaaabna xagguu ka soo jeedaa abtigiina xagga kaleu ka soo jeedaa waa meel aad garan karto abibakar xagguu ka soo jeedaa inankiisii cabdiraxmaanna xagga kaleu ka sii jeedaa yacni waa family keliya cidda isdilaysa in badan markaad eegto laakiin waxaa loo kala baxay diin ilaahay dartii baa loo kala baxo laysu nacay saasi daraaddeed ayaa ilaahay wuxuu ku tilmaamay inay tahay yowm alfurqaan maalintii kala baxa inay tahay oo xaq iyo baail loo kala baxay walidaalika baa raggii mawqifka kan istaagay fi taariikh badriyiin baa la yidhaahdaa ninkaasi waa badri haddii la yidhahdo yani saxaabada sharaf dheeraadu ku lahaa xataa waxbixinta cumar bin khaaab ah, ciidanka marka lacagta la siinayo ninka badriga ah iyo hayru badrigu isku mushahar may ahaan jirin ama isku abaa may ahaan jirin cumar agtiisa inkastoo abibakr isagoo odhan jiray anigu muslimiin kala sooci maayo oo isku si wax u wada siin jiray labadii sannadood u haystay masaa'ilka cumar iyo abibakr isku khilaafsanaayeen bay ahdo abibakr cumar agtiisa tobankii sane oo madaxda ahaa bederiga iyo saxaabiga kale isku itaal may ahayn ama isku meel kamay joogin safaxaatu taarikh yacni wax gaaray ka ahaayeen waxaanad ka garan kartaa inaanay isku meel ka joogin waxaa la yidhahdaa dadkii maalinta shahaadada ku qaatay beder waxaa ka mid ah xaritata bnu suraaq alansaari isagoo wiil yara afariyo tobankii nin ee kuu shahaadada qaatay buu ka mid ahaa dabeetana waxaa la yidhahdaa hooyadii baa u timi nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay tidhi ilaahay rasuulkiisiiyow xaarita halkuu igaga yaallay waad og tahay ee ii sheeg hadduu janno ku jirana aan iska sabro oo xisaabsadee ninkaas hadduu janno galay wain takun ilukhra tara ma asnac haddii aanu janno ahayn meeshuu u kacayna waxaan yeelayay tilmaam wuxuu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam wayxak janna waaxida hiya hoog yani wayxak waa kelima la ysaga isticmaalo qofka hoog loogama jeedo waa kelmad carabi ay iska isticmaali jirtay ma waxaad filaysaa buu ku yidhi janno qura innahaa janaanun kaiira buu nebigu yidhi janno qura meesha ku jira maahe waa jannooyin buu yidhi wainahu fii jannati lfirdows haddana jannat lfirdowsa ayuu ku jira idan kuwoodii shahaado qaatay firdows ilacla ayay u kaceen kuwoodii noolaa waxaad ka garan kartaa kuwo dunuub khatara galay ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku cafiyey mujarad inay badariyiin ahaayeen dagaalkii bader nin soo xaadiray inuu ahaa walidaalika ma waxaynu xagga dambe ku arki doonnaa waqcadii xaaib xaaib ibnu abi baltaca waa nin saxaabiya laakiin fatxu maka markii maka la furan doono ayuu warqad diray uu quraysh ugu warramayo inay muslimiinta iyo ciidankoodii soo socdaan warqadaas marka la eego waa warqa khiyaana cudmaa noqon karta yani khaayinimo weyn lagu tilmaami karo isagu isagoo aan qadiyadda tasaan uga jeedin ujeeda un nimay waxoogaa xoolaa ka dhexeeyeen inuu xoolaa badbaadiyo oo uu arkayay yani islaamka iyo diintu inay iska guulaysanayaane intii yarayda xoolaahayda xagga erar ay ninkaasi heshiis ku ahaayeen inay u badbaado un dabeetana waxaa ka yaabay saxaabadii rag meesha joogay ilaahay rasuulkiisiiyo aan madaxa ka goyna bay dhahan waa munaafiq waxa kaniya warkii uu diray ilaahay baa rasuulka u sheegay muu gaadhin meeshii iyo nebiga calayh salaatu wasalaam baa cid diray waa la soo qabtay waraaqdii marka waa evidence cad oo lagu hayo waa red handed waa la hayaana inuu dembiga kan galay warqadii waa la hayaa dabeetana waxay dhahan ilahay rasuulkiisiiyo waa munaafiqa kan aan madaxa ka jaro nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam armiyaydan ogeen inuu badar yahay buu yidhi reer badan inuu yahay lacala allaha alaca calaa ahli badri faqaala icmaluu maa shitum faqad wajabat lakum aljanna aw faqad kafartu lakum la arkee buu yidhi reer badan oo dhan inta alla taalacday inuu yidhahdo waxaad doontaan sameeya jannaa helaysaan ama dembigiinaan dhaafay yani idan bader ajarkeedu ma aha wax fudud sidaa ogeed ba khiyaana cudmaa kuwii galay ayuu nebigu wuxuu lahaa calayhi salaatu wasalaam ninka leediin gacantaa lagu taagayaa miyaanad ogeyn inuu bader ka qayb galay mar kalena mid baa yidhi hebel naartuu gelayaa buu yidhi kadabta buu nebigu yidhi laa yadkhulaha fainahu shahida badran walxudaybiya ma beder iyo xudaybiya ninka xaadiray baycat ridwaan iyo beder ninka xaadiray baad waxaa kula hadlaysaa buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam idan beder ahlulislaam meel hayru caadiya bay ka joogtaa ninka baderiga ama saxaabiga ahlubederka lagu tilmaamaana waa saxaabigii ama waa kuwii ilaahay gacantooda uu diintan ku dhisay un si kale markaynu u tilmaamno diintani inay istaagto oo waarto oo maanta joogto maalintaa badar haddii lasoo jiidho abijahal ilaa madiine waa geli lahaan waxba kama tageen laakiin fircawn haadii umma ninkuu alla ku tilmaamay ilahay wuxuu ku tilmaamay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu abujahal ku sheegay inuu yahay fircawn haadii lumma waa ummadda nebi maxamed fircawnkeedii baa ayuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam fircawn haadihi lumma kooxda ilaahay gacantooda ku jebiyey taariikhda meel gaara ayay kaga yaalin waxay keentay waqcadaasi bedari markaa inay mu'miniintu xoog dareemaan waayo waa dagaalkii koowaad ee ay galaanba waana waqcaddii koowaad ee gaal iyo muslimu iskaga hor yimaado waxay dareemeen xoog iyo suldadoodii madiini inay adkaato iyo yuhuuddu inay hoosayso ama mushrikiintii meesha la joogtay inkastoo tani ay keentay haddana nimankii yuhuudda ahaa xaqdi badan inay sii qaadeen oo qaar badani mujaahara bilcadaawa cadaawada ay dib ugu soo dhawaaqeen laakiin waxay kaloo keentay in badanoo ka mid ah gaaladii meelahan joogjoogtay ama dadkii hungurigu ka hayay madiina in hungurigoodii uu yaraado waxaynu tilmaami doonaa markaasi dhowr qiso oo la tilmaamo midi waa yahuuddii reer banu qanuqaaciyo mowqifka istaageen midina waa nimankii munaafiqiintaee madiine joogay iyo meeshay istaageen mid kalena waa quraysh iyo mawqifka istaagtay markaynu eegno madiine iyo mushrikiintii joogtay awal rag badan baa jiray oo islaamka cadaadinayay bale si cadcad ay xataa quraysh waraaqa ugu soo dirayso la soo xidhaysay sida xadiidka bukhaari tilmaamayo cabdilaahi ibnu ubey ninkii la odhan jiray iyo koox ka midi laakiin beder markay dhacday cabdilaahi bnu ubay shalayto intuu meelaha istaago uu nebigu calayh salaatu wasalaam markuu soo agmaro uu sanka ka qabsan jiro odhan jiray dameerkaaga qurhmunkiisa igala fogow iyo majaalistayada ha noogu imanin iyo yacnii nin gaalnimadiisu cadday buu ahaa beder markay dhacday laakiin madaxuu hoos u dhigay wuxuu arkay inaan sidii hore soconaynin waxaa u muuqatay inaan maanta muslimiintu ahayn maalin afka lagu taagi karo waayo raggii afka taagay halkay mareen buu ogaan sidaas daraaddeed wuxuu iska qaatay inuu islaamka iska sheegto oo islaamo beder bil dabadeed wakhti aan dhammayn ayuu islaamka soo galay laakiin islaam dhaba muu noqone wuxuu noqday inuu dushana ka ashahaato ama safka muslimiinta ku jiro ama salaada la tukado ama caynka hoostana gaalnimadiisa inuu ka wato munaafiqu ahaado waa ninka lagu tilmaamo markaa inuu yahay ra'sulmunaafiqiinka madiine wixii nifaaqa ku dhaqmi jiray waa duqoodii ama waa odaygoodii waa ninkii xaadiatulifki iyo baloo dhan dhigay dhacdooyin badanoo dambe u dhigay oo inugu soo noqon doona ninka kan calaa kulli xaal beder dhacdadeedii waxay keentay cabdilaahi inuu caddaysan kari waayo wuxuu shalay caddaysanayey inuu markaasi hoos u dhigo hadalka oo kitaabu nifaaqa ka bilaabmay madiina oo awal waxaad moodaysa in lakala inaan dee muslimiintu xoog laga baqo aanay hayn sidaasi daraaddeed ninka raba ninka raba inuu caarada inuu si muuqda uu u caaridayo laakiin hadda waxaa timi meeshii sultada islaamiga ay jirtay iyo dawladda islaamiga inaan cidda heshiis la gasha mooyaane cid si dhaba u caaradi kartaa inaanay jirin markaa inuu bilaabmo nifaaqa baabka ah iyo munaafiqiina inay soo baxdo markaynu eegno xaggii kale ee quraysh iyo warkeedii quraysh dadkeedii waaweynaa waatan in badan la dilay riwaayo mursala ayaa waxay sheegaysaa inay qurayshi warkii markuu u tegay tidhi aan is adkayno sidaanisi maahe ragii toddobaatanna dhebe toddobaatanna waa maxaabiista aan isadkayno oo marka ayaan loo ooyin gabadh maka ka baroorataa ma jirto iyo islaamba ayay tidhaahdaa toona wixii dhintay oo dhan ha loo aamuso bay idhaahdeen maanta waa maalin laynugu shamaatat ilacdaa baa dhacaysa waa laynugu wiirsanayaaye yaan buuqeelan la maqlin qisas badan bay soo arooriyeen markaa ahlu taariikh xataa rag ka midi mid baa maqlay bay idhahdaan maalin ahlu taariikhu say sheegaan islaan ooyaysuu maqlay markaasuu waa nin dhalo oo meel fadhiyey dhowr inana uu dhalayna dagaalkaa lagu dilay wuu ishayey markaas iyo dee ballanka oofi buu lahaa dabeetana wuxuu maqlay taa tu ooyeysa markaasuu yidhi war bal taa u taga qaylinayso oo waxaa ii soo egtaan in maanta oohintii laysu fasaxay inankii hebela kama sabri karaya wuxuu rabaa gabay baroordiiqa inuu tiriyo tii baa loo tegoo waxaa la yidhaha awr ka lumay bay la ooyeysay <laughs> arrinkuba ma ahaynaen arrintii raggaba may ahayna awr ka lumay uu isxejin kari waayo gabay dheeroo borordiiqu tiriyaa la yidhi oo uu inankiisiina ku halqabsanayo uu leeya wixii rag dhintay cidiinma ooyine habartaadan awrka u ooyeysa buu tilmaamaya yani gabay waa guguulihii soomaalidu sheegaysoo kale calaa kulli xaal way aamustay makii waxay qaadatay ra'yigaa inaan xataa la baroordiiqin ee beleda la qarsado oo la aamuso sidii loo aargudan lahaana in loo aarguto waxaa jiray baa la tilmaamaa <clears throat> sida uu ibnu xajar soo aroorinayo mursal curwa bnu zubayr iyo zuhari labadaba laga soo aroorinayo waa laba riwaayadood oo mursal ah waxa ay soo arooriyaan waxaa jiri jireen nin la ydhaho cumayr ibnu wahab iljumaxi cumayr wuxuu ahaan jiray yani qoraysh waxay idhaahdaan shayaaiinta layska ilaaliyo waagii dambe nin muslimo fiican buu ahaay nin aad u imtixaana buu ahaa dadka yani sharkooda iyo baladooda marka la arko hebel sharka haynala dhaafo la ydhaahdo ayuu ahaa cumayr ibnu wahab iljumaxi ayaa wuxuu markii dambe safwaan ibnu umaya safwaanka aynu lahayn ninkuu ku lahaa o waalan ya waxba garan maaya bal hebel iyo hebel weydiiye oo aabbihii ah ninkii bilaal uu ku musanaabee la dilay iyo walaalkiiba ayuu wuxuu yidhi ninkaa iyo safwaan ayaa wada hadlay baa la yidhaahdaa cumayr ibnu wahab aljumaxi ayaa wuxuu yidhi safwaanow tu lagu doogsado maanta waan yeeli lahaaye dayn laygu leeyahay iyo carruurtaa yarar meelaa kaga taga aanan garanaynin maxamed ma noolaadeen buu yidhi safwaan wuxuu yidhi arrinku hadduu intaa yahay anaa qaaday taasi labadeenna ha inoo dhaxayso dee intaana anaa bixinaya caruurtaana aniga igu dhig anaa biilkooda iyo daryeelkooda iyo arrinkooda ana xambaaraya haddaad ikhtiyaal soo samayn karayso maxamed dili karayso soo deg waxaa la yidhaahdaa maxaabiistana inanu dhalay baa ku jira oo kuwa ah, maxaabiistii la qabtay ah marka wuxuu leeyahay qaab aan u tago madiinana waan hayaa dee waxaan iska dhigi doonaa in eh, maxbuuskaygii inaan soo furanayaan iska dhigi doonaa heshiis baa la wada gala inuu ikhtiyaal la sameeyo bal dagaal weyn ha dambeeya in ikhtiyaal lasoo sameeyo ah in la soo dilo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam shirqool in lagu soo dilo seeftiisii ayuu soofaystay awrkiisana waa la siiyey dabeetana waa fuulay wuxuu socdaba magaaladii madiinu soo galay masaajidka hortiisii uu awrkii fadhiisay isagoo daadagayumu cumar bin alkhaaab arkay wallahan ku dhaartay buu yidhi cumar inaanan cumayr waxaan bale ahayn inaanu la soconin cumar oo koox wataa markaa iyagu soo dhaqaaqay markuu arkay cumayr ibnu wahab oo meesha awrkiisii joojistay oo ka soo daadegaya ayuu ku soo dhaqaaqaa la yidhi dabeetana wuu qabtay maxaad rabtaa wuxuu yidhi caynkaasaan rabaa inakeen buu yidhi isagoo wadabu ilaahay rasuulkiisa u keenay nebigu calayhi salaatu wasalaam baa yidhi siidah muxuu wadaa waar maxaad waddaa beentiisii buu akhriyey markaa waxaan u socday dee inankaygii lahayey in aan soo furto waa kaasoo been baa haddaa seeftuna waa maxay buu ku yidhi bay yidhaahdaan riwaayaadka qaarkood say tilmaamayaan haddaad eh, nin eh, dee musaafiro unuu rabay inaad inanka furato aad tahay hubkan aad ku jeeni qaaran tahayna waa maxay buu ku yidhi alla hoojiye shalayba wax namay tarin buu yidhi yacni shalay markaanu soo dagaal galnayba seefi waxnama tarina maanta waxna taraysaayoo kaleu tilmaamaya wuxuu ku yidhi nebigu calayh salaatu wasalaam say riwaayadkaasi sheegayaan been baad sheegtay ee umaad imanin inaad maxbuus furato ee waa adigii adiga iyo safwan meesha wada fadhiistay ee sidaas igu soo dad alla fashilinaya miyaa warkood qarsoomaya waxyaa soo degayo ilaahayba ka warramaya waxba kaagama iman baanoo nana lahayn oo waa ku beeninayay buu yidhi aniga iyo safwaan wixii in la dhex maro aan cid ogi jirin aniga iyo safwaan oo quri aan isla ognahay haddii aad og taa haddii laguuba sheegay waxaan qirayaa buu yidhi inaad ilaahay rasuulkiisii tay islaamnimadiisii buu caddaystay markaa cumayr ibnu wahab aljumaxina halkaasbuu ku islaamay maka wuxuu soo noqday markaa isagoo nin islaama ah oo islaamnimada ku baaqaya safwaanna waxaa la yidhi magaaladuu sii dhex marmari jiro qurayshay waranaa idiin hayee in yar suga buu odhan jiray baa la yidhi waxaan soo wado iyo waxa ka soo bixi doona meesha waa ka yaabi doontaane in yar suga siduu lahaa in yar suga buu yimi ninkii cumayr ibnu wahabna inuu islaamay isagoo diin ku dhawaaqaya oo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam rumeeyo islaamnimadiisa qaatay quraysh mas'aladani dhibtay ku keentay ghaswatu bader iyo raadkay kaga tagtay waxaad ka garan kartaa waxay ka gaadhay qabaa'il kale qabaa'il kale ayaa muslimiinta isdileen ma isdilin nebigay khiyaamayeen calayhi salaatu wasalaam waynu arki doonaa taarikhdoodii xaadiatu rajiic oo kale niman baa u yimi nebiga waxay dhahay waanu islaamayna waa kaaso waxaanu rabnaa cid diinta noo sheegta ee cid nagu dar kooxuu u diray nebigu quraa ah intii intay cidlo ula baxeen bay laayeen intii loo soo diray ayay badhna laayeen badhna qabqabsadeen quraysh baa maqashay laba maxbuus oo muslima meel lagu hayaa wafday dirtay ay leedahay annaga addoonnimo nooga iibiya xoolaha annagaa idin siinayna soo siiya dabeetana waa la soo siiyey inta laga soo iibiyey hebel iyo hebel baan ugu aaraynaa u dilaynaa bay idhaahdeen intay soo qaadeen ayay dileen xaramka intay meel ka yaro saaraan waa khubayb iyo zayd ibnu datin iyo khubayb ibnu larat waa wixii lagu sameeyey yacni waxaa loo soo iibsaday mujarad in loogu eh, loogaga aargudo xadkaasay quraysh ka gaadhay fa'ri iyo raad inay uun si uun ay u ay u aargutaan aargudashadu waxay kaloo ka gaadho oad garan kartaa culamaai taariikh wararka ay soo arooriyeen oo maalan abu sufyaan ayaa waxaa la ydhahaa markuu magaalada soo galay kuwana qasaskan aan tilmaami doono dhan ahlu taarikh baa soo arooriya sanad saxiixana maan arag laakiin aquul kamaa yaquuluun waa iska masaa'il aan runtii mar haddaanay caqiidiya shareecatoona ku saabsnayn isku sii adaadkeynteed bay yidhahdaan culammaa taarikh wax badan ma kordhiso nooc min almuruuna bay qadaaya siira ku sameeyaan haddii aanay ahayn wax masaa'il sharciya laga qaadanayo haddii masaa'il caqadiya ay ku jiraan ama masaa'il fiqiyo dee sharci loo deliishanaya ku jiraan waa in axaadiis ama asaxday ama xasani ay soo arortay yani shay maqbuula ah, waa inuu soo aroraa ama iska riwaayaadka iska soodaa bay yidhaahdaan e, yurwa dhib badan uma arkaan ahlu taarikhku waa iska sheegaan maala waxyaabay sheegaan waxaa ka mid ah abusufyaan baa waxay dhahdaan wuxuu ku ballan qaaday markuu magaaladii maka soo galay xoolay keenay ayaa la yidhi eh, raggii iyo de wixii dhacay baa la sheegay timihiisa inaanu biyo damba marin ama subag damba marin ayuu ballan qaadaa layidhi inayna aar guto mooyaane laba boqoloo faras buu soo kaxaystaa layidhi oo ciidan ah dabeetana wuu soo cararay wuxuu yimaa layidhi yuhuuddii reer banu nadiir buu ku soo degey nin ka mida odayadoodii Eh, mishkam kii lo odhan jiraa filaya inuu yahay ayuu ku soo dagaalayidhoo oh, habeenkii khamriya waxay wada cabbeen dabeetana magaaladuu isidhi weerar laakiin haddana wuu cabsadoo dagaal muuqdo muu qaadin meel alcurayd la yidhaahdo oo madiine ka tirsan waa waadi magaalada madiine ku yaalla xaratuwaaqam buu ku yaalla xaratuwaaqam waadigaa ku yaalla baa la yidhi darafkeeda ayuu waxoogaa geetimereed iyo beerihii jarjaray in geetimereedyana wuu jarjaray Eh, waxay kaloo sheegaan laba nin oo ka mid ahaa beeralaydii muslimiinta ansaarta ka mid ahaa na wuu sii dilay labadaana markuu dilay waxoogaa dhirana jarjaray ayuu cararay intaa markuu sameeyey bay muslimiintu ka war heshay baa la yidhaahdaa raadca laga soo daba diray raadcadii niman fardawatay ahaayona aad bay u eriyeen laakiin fulanimadii waxay sidhaahdeen waa laydin soo gaari doonaa cunooyin ay siteen sawiiqiyabaa ka mid ahaa baa laydhi bay daadiyeen waxay cunno sideenoo dhan bay sii daadiyeen calaa kulli xaal muslimiintii nimankaa way gaari waayeen laakiin haniimo waxay kaga dhargeen uun wixii ay daadinayeen raashinka iska fudaydinayeen oo dhan ayuunbaa lasoo gurtay uun oo laga soo noqday hazawaat yaryar haswadan yani suwaq la yidhahdana nebigu calayh salaatu wasalaam kuwuu raacay raadcadatan rag isaga hogaaminayey manayse gaadhin waxoogaagaa timirtaa uunbuu gubay qarqarat اlkudr meel la yidhaahdo markay muslimiintu marayeenna waxay ogaadeen inaanay gaadhaynin dabeetna dib bay usoo noqdeen wixii ay xoola tuureen un ee ay qoladan inay isfudaydin daraaddeed in fardayo xoolahoodu dheereeyaan ay u daadiyeen bay dib usoo gurteen dabeetna oo iskaga yimaadeen markaaynu eegno magaalada madiina iyo raadadkii ku yeelatay haddaynu iyada dib uxoogaa ugu noqonno gaar ahaan nimankan yuhuudda ah yuhuudda saddexdii qabiile meesha deganaa waxay saddexda qabiile meesha deganee yuhuudda wada ahaa waxaa magaalada xaggeeda suka deganaa farsamo yaqaana ka ahaa nimankan reer banu qaynuqaaca la yidhaahdo muarikiintu waxay dhahdaan taarikhda nimanka waktigan la saaray waxoogaa wa isku khilaafaan laakiin waxaa la wada rumaysanyayay ghaswatu badr alkubra dabadeedin ahayd siduu imaamu zuhri uu isagu ku xadidayo wuxuu leeya shawaal baabay ahayd sanadkii labaad ee hijiriyada haddaynu qaadano qaacidada inay shuwaal ahayd waxaynu haysanay inay dhacday haswatu baderna ramadaan toddobiyo tobankeedii marka waa uun xawaadistii dhacday intan yar dabadeed waa qadi oo aan dee sanadkiisu wax la qaato ahayn isaguna waxaa buu idhaahdaa maalin sabtiyadoo shan iyo tobankii shawaalah ayay ahayd buu sheegaa reer banu qanuqaac sida caamkaa waxaa muuqata yuhuuddu markii xoogo nebigu alayh salaatu wasalaam uu muuqday in xiqdi badan iyo xaasidnimo badan ay sii gashay iyo muslimiinta inay ka hor tagaan waxaana la yidhaha nebigu alayh salaatu wasalaam xadiid maalan imaam ibnu xajar uu xasan ku tilmaamayo inkastoo rag kale intay ka daba tagaan ay nin sanadka ka mida ah moxamed ibnu moxamed la yidhaahdo ay leeyihiin xaakimka laftiisa xaafidka laftiisa meel kale majhuul ku sheegay ay leeyihiin maala xadiidkaasi sida uu tilmaamayo nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu nimankan yahuudeed meeshooda ugu tegey ayuu wacdiyey beder dabadeed wuxuu ku yidhi yaa macshara yahuud aslimu qabla an yusiibakum mila maa asaaba quraysh war yahuude iska islaama inta aanay idin haleelin wixii bale ilaahay ku riday quraysh beledii ku dhacdoo kale intaana idinku dhicin war islaamoo diinta raaca waxay yidhaahdeen ibir waxay ka qabeen ya muxamed laa yaqurannaka min nafsika annaka qatalta nafara min quraysh kaanuu aqmaaran laa yacrifuuna alqitaal maxamedow bay yidhaahdeen ha ku kadsoomin inaad uh, koox yaroo wiilal quraysh ka mida aad disho aan dagaalka aqoon ee innaka low qaataltanaa la carafta annaa naxnu naas wa annaka lam talqa milana ee haddaad annaga dagaal nala geli lahayd bay yidhaahdeen waad garan lahayd dadku inay anaga yihiin rag inuu anagun yahay waad garan lahayd bay dhaha haddaad dagaal nala gasho wax nala midana inaad hore u arag markaasaad qiri lahayd bay leeyihin yani hanjabaaddu halkaasi ka joogtay waxaana la yidhahdaa reer banu qayruqaac maadaama ay farsamada gacanta ku fiicnaayeen farsamayaqaan bay ahaayeen gaar ahaan wixii farsamo ee magaalada iyaga haystay baa la idhaha ama dahab ha noqoto ama fida ha noqoto ama waxaa la dhalaalaya ha noqoto ama farsamadan forjinka ee soomaalida tumaalista u taqaana ha noqotee bir iyo seef iyo midi iyo toori iyo waxa samayntooda oo dhan iyo weelka iyo wax allaaliya wixii farsamo technical ee la qabto iyaga qaban jiray baa la yidhahdaa sidaa daraaddeed waxaa lagu tilmaamay inay ahaayeen yuhuud nimanka ugu hubka badan leh maadaama iyagu dee farsamo yaqaankii yihiin oo ay waxaan sameeyaan nin reer banu qanuqaac ka midoo malaa dee aan dhowr huboo kala nooca ah haysani muu jirin baa la idhaahdaa saa daraaddeed waxaa lagu tilmaamaa inay ahaayeen yuhuud nimanka ugu xooga badan leh laakiin marka kan kibirkan badanina waa hayey xaqdi badanina waa hayey waxay kaloo xilfi wadaag la ahaayeen cabdilaahi ninkan isna colaadiisa aynu soo aragnay ee cabdilaahi ibnu ubay ibnu saluul la yidhaahdo kooxdaas bay xilfi wadaagna la ahaayeen nimanka yahuudeed markaas nebigu calayhi salaatu wasalaam diinta ugu yeedh buu jiray laakiin kibirkaasi ka sii qaadeen waxaa la tilmaamaa mucaahadaadkii ay nebiga la galeen calayhi salaatu wasalaamna inaanay sidoodii u oofinin dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam dagaal buu la galay sababta dagaalku cumuuman culammadu waxay leeyihin waa naqd lmihaaq waa cahdigii ayay buriyeen culamaai taarikhna masaladaasi waxaad moodaa dhammaantood inay soo wada naqliyaan amaa bisifa caama in badan nebigu uu isaga dul qaadanaya iyagoo wax badan samaynaya qur-aankana ilahay baa daa tilmaamay yahuudi inaanay ballanaba aqoon awa kulamaa caahaduu cahdan nabadahu fariiqun ilaahay baa hore u sheegay ballan kastoo ay galaan ilaa maantana waa ilaa qiyaama saacina caynkaasay ahaanayaan yahuudi ballan ay gashay oo ofisa lama hayo waa taariikhha iska leeyihin haddaa iminkadan dhegaysataan xataa kuwanaan nafta lahayn ay la gasho carafaad carafaad iyo waxaan nafta lahayn wax kastoo ay gashoba ruun bay burisaa waa yani caadatan ilaahay baa kitaabkiisa ku sheegay wa kullamaa caahaduu cahdan nabadahu fariiqun baa ilahay ballan kastoo ay galaan koox iyaga ka midunbaa dib u burisa marka yuhuudi ballan isagu ma leh iyagoo ay caynkana hayeen haddana dhacdada marka soo dedejisay in lala dagaalamo maxay yihiin culammaa taariikh masalaan sanadkeedu xoogganayn bay soo arooriyaan oo ah riwaayad daciifa waxay sheegayaan in gabadh muslimadii ay istidhi suuqooda dahab ka tumo markaasi kii dahablaa markay la fadhiisatay oo waxaanu dhaldhalanayo waxaan ay eegeegayso oo la sabaayacayo ama wax loo samaynayo dahabkaas iyo waxaasi ayaa mid ciyaal suuqoodii ka mid intuu agga dama soo fadhiistay ayuu maradeedii dhulka taalay bay yidhahdaan buu meelaha sare ugu guntay iyadoo aan arkaynin maradii isugu guntay marka maradii de gabadha ee hoose haddii agga sare loogu gunto markay istaagtay ayay markaa qaawisantay markay istaagtay ay kor isu taagtay ay qaawaysantay ayay kuwii meesha joogay kalena ku qosqosleen marka waxaa lay sheegaa riwaayadaas iska daciiftii waxay tilmaamtaa nin muslimiinta ka midoo markaa meesha joogay baa cadhooday kii waxaan sameeyey buu nabar ku dhuftay wuu dhintay iyana kiibay dileen dabeetana halkaasuu ka bilaabantay in naqd almithaaqu yani gabadhaasi ay qaawiyeen ayay ka bilaabantay bay sheegaan lakin waa riwaaya daciifa calaa kulli xaal waxaa muuqata uun nimanka kani in aanay ballankii oofinin dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam ciidan buu ku saaray iyada in ciidan lagu soo saaray oo ijlaal lagu sameeyo magaalada laga bixiyey khabar saxiixay ku sugantahay bukhaari ku yaalla ibnu isxaaqana riwaayadiisa wuxuu ku ororinayaa can caasim ibnu camar ibnu qataada ibnu cumar ibnu qataada riwaaya uu ka ororinayo tafaasiilkii qisadatan yani tafaasiilka qisadan riwaayaadka sheegaya waa axaadii mursala oo mursalkuna min culamaa اxadii waxay naqaanaa daciifka inuu ka mid yahay laakiin qisadu maadaama ay sugan tahay tafaasiisha haddaynu iska qaadano riwaayada daciifkii maalan balse u soo aroorisay waxa uu tilmaamayaa nebigu calayh salaatu wasalaam inuu ciidanku soo bixiyey markay arkeen in lagu soo socdo nimankii yuhuudeedna in ay eh, galeen qalcadoodii qalcaday lahaayeen qalcadihii bay galeen dabeetna nebigu qalcadii buu ka qabtay bay riwaayadda daciifkii sheegaysaa square ama qalcaddii baa la go'doomiyey markaasi muddo han iyo toban maalmoodoo markii go'doomiskaa lagu hayay ayay waxay aqbaleen nebiguna calayh salaatu wasalaam magaalada madiine abulubaaba abulubaaba ibnu cabdilmundir ayuu madax uga sii dhigay baa lagu tilmaamayey ciidankan uu kaxaystayna calankiisa wuxuu u dhiibay baa la yidhaha xamza ibnu cabdilmualib han iyo toban markii uu go'doominayey oo ilaa hilaali dilqacda laga gaadhayo yani shiwaal ay ka soo dhammaatay oo dilqacda la soo gaadhay ayaa xisaarkii ku adkaaday dabeetana waxay idhahdeen waanu waanu isdhiibaynaa xukumkaanu isu dhiibaynaa markii ay rabeen inay isdhiibaan ayuu ninkan la yidhaahdo cabdilaahi ibnu ubay ibnu saluul baa nebiga ku dhegdhegay baa la ydhaahdaa oole ilaahay rasuulkiisiiyo ma afar boqol oo nin oo xaasira yani aan dirac gashanayn iyo saddex boqol oo nin oo daarica yani dirac waxaa la ydhaahdaa bahashan birta ee seefta laga gashado yani waxaa jiri jiray gaashaanka waxaan ahayn oo ah bir gebigeedba la wada gashado silsilada yaryara aflaamta iyo waxaana ka araragtaan marka waa bir yaroo wada silsilada oo qofku jurkiisao dhan kusii daynayo oo markaa waran iyo seefitoon aanay mudaynin marka qofka meelahan laabatooyinka iyo meelo khatarunbaa bannaan oo dee nin dagaalyahanoo rasmiya inuu kala helo dhulkaa mooyaane waran iska caadiya iyo wax caadiya kuma dhacayaan marka wuxuu leeyahay saddex boqol oo nin oo yanii hubkoodii uu u dhan yahay waa uun halka maanta mudaracaadka laga xidho askartu kaarayaasha iyo dabaabadaha iyo waxaan ay galaane mudarace xabadda yare caadigaa ka celiyo kaleba ay ka dhignayd kuwaas saddex boqol oo nin oo daarica iyo afar boqoloo nin oo kaleo hubkoodu u dhanya toddoba boqoloo nin oo madow iyo caddaan bay iga ilaaliyey baad subax qura wada dilaysaa wuxuu nebiga in badan ka baryayey bay tilmaamaan inuu siiyo nimankaa halaysii daayo oo maanta yaan lalaynin waa ka jeesjeestay bay riwaayaadkaasi tilmaamtaa akhiira nebigu calayh salaatu wasalaam uu usii daayey baa layidhi waxaa lagu heshiiyey markaasi wixii dumarkooda iyo caruurtooda iyo dadkoodana inay la baxaan xoolaana inay ka tagaan magaalada madiinana inay ka guuraan saas baa lagu sii daayey xoolahoodii waxaa la dhaha waxaa qabdiyo gacanta ku dhigay moxamed ibnu maslama saxaabigii la odhan jiray dabeetana saxaabadaa loo qaybaya ase haniimo ahaan iyagii iyo dumarkoodii iyo carruurtoodii iyo waxoodii kalena waa la sii daayey waxay culammadu sheegaan banu qanuqaac yani ijlaagooda ama saaristoodaa la saarayna waxaa ku soo degay nusuus qur'aan oo alla subxaana wa tacaala uu kaga warramayo قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنسره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار آيات كاسبا كسو دقيبا لنا هذا oo ilaahay subxaana wa tacaala uu kaga warramayo nimankan qul liladiina kafaruu satuglabuun watuxsharuuna ilaa jahanam ilahay ilahi subxaana wa tacaala waxaa kaloo kusoo degay baa la dhaha aayaadka muwaalaadka iyaguna bay sheegaan mufasiriintu oo kusoo degay cabdillaahi bnu ubay bnu salul ninka la odhan jiro ilahay le yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu lyahuuda waannasaara awliyaa bacduhum awliyaau bacd waman yatawallahu minkum fainahu minhum in allaha laa yahdi alqowmi alaalimiin aayaadka ayaa wixii la mid a ah rag waaweynoo saxaabada ka midina iyagu beri bay ka noqdeen oo xulafo la ahaan jiray nimankan yuhuudeed waxaa ka mid ah cubaadata bnu saamit nebigu uu yimi wuxuu yidhi ilahay rasuulkiisiiyo yahuud heshiis baa naga dhexeeyey maanta laga bilaabanan mar hadday khiyaamooyinkaasi jiraan ilaahay iyo rasuulkii baan beri uga ahay shaqana iskuma lihin xilfi dambe aanu wadaagaynaana ma jirto laakiin de waa laba mawqif oo kala fog cabdilaahi bnu ubay meeshuu taagnaa iyo iyo cubaadata bnu saamit waa laba mowqifoo laba nin oo aad u kala durugsaneeyiin mid ilaah iyo rasuulkiisa rumeeyo ka dambeeya iyo nin itixaan ah oo habaarqaba ah oo aan diin dan ka lahayn oo cabdilaahi bnu ubaya waa laba mowqifoo runtii aad u kala dheer aswatu bader iyo waxyaabihii laga dhaxlay haddaynu inahaasi kaga baxno waxaa iska jira hazawaad yaryaroo labadaa dhexdooda la wariyo culamaa isiirana iska soo wariyaan inta badanna ka mida kuwa aynu leenahay riwaayad saxiixa ah ama xasana ah ma hayno waa ghazawaada dhammaantood sheegaya uun quraysh inuu nebigu damcay calayhi salaatu wasalaam weli inuu ku hayo xisaarkii xisaarkii iqtisaadiga ahaa ee safaradoodii iyo waxoodii inaan la ogolaanin inay baxaan riwaayada dhammaantood sheegaya weeyaan maalan riwaayada koowaad aswada koowaad ay sheegaan waxaw aswa qarqarat اlqudr qarqarat اlkudr meesha la yidhaahda ka dhacday aswadatan waxaa lagu tilmaamaa bacd qabaa'il tijaaradii quraysheed raggii dee wax ku qabay ilaafka la siin jiray ka mid a ayaa yidhi meesha tan saan isi maahae aan waddadii hagaajinoo quraysh dee aan meesha u sallaxna soo marto sidaasi marka waxaa la ydhaha nimanka la ydhaha reer banu sulaym sulaym oo waxaan filaya inay qabiilkii khatafaan la odhan jir ka tirsanaayeen reer banu sulaym baa waxoogaa ciidana soo ururiyey baa la yidhi oo waxay isugu keeneen meesha qarqarat alkudr la yidhaahdo waa biyo reer banu sulaym meel ay degaan weeyaan nebiga calayh salaatu wasalaam baa maqlay baa ay riwaayaadkani tilmaamayaan markaasuu ciidan ku bixiyey waxay markaa nimankii islahaa is urursada waxoogaa ayaa waxay ka war heleen oo maqleen ciidan muslimiintu leedayba inay ku soo socdaan markaa way yaaceen waxoogaa xoolihii ay meesha ku urursadeen iyo intii unbaa la helay oo la qabtay iyagiina way baxsadeen wax dagaalina meeshaasi kama dhicin baa la idhaahdaa rawaayaadka qaarkood haniimo badan oo ilaa an boqol oo halaada ayay muslimiintu ka soo heleen baa lagu tilmaama hazawaadka kale tan dabadeeda dhacay waxaa lagu tilmaamayena hazwa the amar la ydhaahdo oo muxaram saddex bilood yani kadib ramadaan shawaal iyo dilqacda iyo dilxija markii lasoo dhaafay muxaram ayay dhacday baa lagu tilmaamaa iyadana waxaa la sheegaa u nabigu alayh salaatu wasalaam najid najid oo khatafaan ay degto in la maqlay nimankaa khatafaan inay waxoogaa meesha ku soo ururiyeen iyana waa lagu baxay iyada lafteedana wax dagaali kama dhicin bil buu maqnaabaa la yidhahdaa nebigu calayhi salaatu wasalaam kadibna wuu soo laabtay wax dagaalina ma dhicin waxaa kaloo la sheegaa iyadana haswo kaloo haswatu bahraan ay ku tilmaamaan oo baxraan min naaxiyati alfurc cala ariiq atijaariya bayna maka wa shaam iyadana wax dagaali kama dhicin baa la tilmaamaa aswatlgarada mid kaloo la yidhaahda la sheega waxaasoo haswaad yaryara waxba sii tafsiilin mayno waayo wax badan baan kusoo soo arorin dhammaantood waxa ay sheegayaanuun siduu nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii heegan ugu ahaayeen quraysh dee ila nabadi kama dhaxaysee dagaal baa ka dhaxeeye inaanay safarradoodii marnaba ku guulaysan oo cunaqabatayn dhaqaale lagu sameeyo oo markaa safarradii dhaqaale ee ugu weynaaya ay ku tiirsanayd qurayshi wadooyinka dhammaantood in la xidho waxaanay tilmaamayaan hasawaadkan yaryari qayb najid inay isku dayeen xaggan inay maraan inay isku dayeen xaggan badda inay maraan dhan walba in la isku dayey wax kastoo ay mari karaan kullu turuq dhammaantood in laga soo wada xidho taasi markay sii adkaatay turuqu tijaarana uu aad u adkaaday dhibtii horena ay gaadhay waxay bilaabeen ama waa sababihii bilaabay inay dhacdo ghaswatu uxud in sha allahu tacala halkaas inu mahad ku joojin doonaa wallahu aclam bilahi tawfiiq